أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alansaar stereo an electronic shop oo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shideeye ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd alfaslu thaani cashar fii jumlati akhlaaqin damiima aلظulmi wاlxasadi wاlgishi wاlriyaa wاlcujbi wاlcajzi wاlkasr waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii saddexaad waxa aan maraynay fasalka laba iyo tobnaad wuxuu fasalkan ku saabsan yahay dhowr akhlaaqo xunxun dulmiga oo waxaynu gardarada u naqaanaa iyo xasadka wanaagga dadka lagu naco rishiga oo dhagana istusunta camalka la samaynayo ku qofka inuu makhluuqa is aragsiiyo uladan yeesho cujbiga inay naftaada ku yaabgeliso waxaad tidhaahdaa wax kaa roon ama kula midaba xaggees joogaa cajiga oo wixii la qaban lahaa oo dhanba kulli cajinimo tabarxumo iyo kasalo wahsiya marka caji waa inaad daashid kana daashid wanaagga ilaa waxbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin baa eebba ku yidhi daalkaagu markaad dhimatow hurdadaadi iyo raaxadaadana qabriga markii lagu geeyow laakiin nafi intay kugu jirtay adduunka aada ku nooshahay inaad dadaashid wey kasalna isagoon wuxuu qabtayba la arkin ayuuba iska sii waasanaya sidii munaafiqiinta lagu tilmaamay waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaalaa akhlaaqdaas farada badan oo qaabka daran baa fasalkan ku saabsan yahay alfaslu thaani cashar fasalka laba-iyo tobnaad fii jumlati akhlaaq dabeecayaan la kulmiyey gudahood ayuu u fasal yahay akhlaaqdaasoo damiimatin xunxun waxaa ka mida adulmu gardaradii alxasadu xasadnimadii alqishu dhagarti alriyaahu istustusidii alcujbu isyaabgelinti alcajzu daalki alkaslu wahsigii intaasuu baabkan u fasal yahay markaa mid mid baa intoodii loo sharxaya marka dulmiga ugu horeeyey alif adulmu almuslimu qofka muslima laa yaawalim isaga wax ma gardarayso qofaan waxba ka qabin iskama maago walaa yublam isna lama dulmiyo ma qaata dulmi oo haddii la dulmiyana ma qaato isna in uu wax dulmiyaa lagama yaabo laa tadlimuuna walaa tudlamuun cadaaladdaasuu ku socdaa idinkana waxaa gardaraysanina idina yaan laydin gardaraysan oo falaa yasduru ma soo fulo canhu qof muslima xaggiisa dulmun gardaraysi kama soo fulo liaxadin uu qof kale dulmiyo eesgardarayso walaa yaqbalu dulma gardarana ma aqbalo linafsihi isaga naftiisa uma aqbalo min axadin qofna kama ogolaado id idulmu waxaa dulmi la yihaa bianwaacihi dulmi noocyaalkii athalaahati ee saddexdaa muxaramuun saddexdaba waa la xarimay oo dulmiga markii lasii qaybiyo saddex u qaybsamayo dulmu lcabdi inuu addoonkii rabbigiisii dulmiyo kaasna waa shirkiga liqowlihi tacaala baa u daliila ina shirka la dulmun cadiim inaad eebbihii ku abuurtay iyo uunkii aada kula midka ahaa aada wixii eebba xaq u lahaa wadaajisid asmaa hadday ahay sifaad hadday ahay waa dulmi aad eebba u geysatay qeybta koowaad uguna qaabdaran wey qeybta labaadna waa dulmulcabdi licibaadillah ilaa uunkiisa inaad dulmisid wax disid wax dhacdid wax caysid wax xaqirtid kibirtidoo nafle ku tumatid iyadana waa dulmulcabdi licibaadillah qeybta labaad qeybta saddexaad waa dulmulcabdi linafsihi isagii baa isdulminay waa kii fii suurati faatir fa minhum wixii laga reebay wuu dardarayaa waxaanu dan ahayn wuu jiirayaa waxuu danuu ka tegayaa markaa naftiisiibuu dulmayaa daalimu linafsi saddexdaba xaraamu inaad naftaada dulmiso ma banaana inaad addoomaha eebba dulmisaana kaba daran inaad ilaahay ku abuurtay dulmisaa gaalnimow idi dulmu waxaa gardarre la yihaa bianwaacihi anwaaci dulmi gardaradii noocyaalkeeda anwacdiha halaathati ee saddexda ahaydba muxaramun mid la xarimay wey saddexda noocba filkitaabi qur-aanka gudihiisa ayaa lagu xarimay laa tadlimuuna walaa tudlamuun wasunna xadiidka nabiga ayaa lagu xarimay oo xadiis qudsiya iyo mid nabowiya labadaba cadaynaya in dulmigu xaaraam yahay ayaa imanaya macan wada jirahaan maa kitaabka iyo sunnadaba dulmigii loogu xarimay qaala tacaala adiladii wey eebba wuxuu yidhi laa tadlimuun idinka waxaa dulminina walaa tudlamuun idin ayaan laydin dulmin wa qaala eebba wuxuu yihi subxaanah ceeb la-aan badnaaye waman qofka yadlim wax gardaraysta oo minkum idinka addoommada idinka mida alla dulmiya naftiisa dulmiya addoommihiiya unka dulmiya waxaan idin doonaa ciqaab iyo abaalmarin ahaan cadaaba naar kabiiran weyn waman axadka yadlim gardaraysta oo minkum idinka idinka mida nudiiqhu waxaan idin doonaa cadaaba naar kabiiran weyn waqaal waxaa kales eebba yiri casa eebba unka ka adkaa wajalla eebba weynaaye fiima xadiis gudihii wuxuu eebba ku yiri u yarwiihi xadiidka warinayo canhu eebba xaggii waxaa ka warinaya nabiyuhu nebigii baaba raawiya eebbuu ka warinaya xadiidkii marka qudsi ayuu noqday qur-aanku la mansila yahay sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya wuxuu eebba yidhi yaa cibaadii aniga eebbaa addoommadaydiiyo inii anigii eebbahaaba xaramtu reeboo xarimay adulma gardaraysi idinka addoommaha laydin dulmiyo calaa nafsi aniga eebba naftaydii baabanka xarimay inaan idinkii addoommaha idin dulmiyo wasadaqa allaahu fii qowlih wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid eebba ma aha mid addoommadiisii dulmiya oo dembi yaan lahayn ma dul saaro wanaagay leeyihiin kama xaqiro kolkaasaa eebba noo sheegay yaa cibaadi addoommadaydiyo inii anigii eebbaa xaramtu waa xarimay adulma gardaro idinka addoomaha laydin gardarayso calaa nafsi naftaydii korkeeda ayaan ka xarimay wajacaltuhu sidoo kale ayaan dulmigii waxaan ka yeelay baynakum idinka addoommadaa dhexdiina aada isdulmisaan muxaraman mid la xarimaan ka yeelay ee falaa tadaalamuu hay sulminina waqaal waxaa kaloos nabiga yihi aleyhi korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaa aatee itaquu bulma gardarro iska ilaaliya fa ina buluma dulmiyaa laysdulmiyo oo laysgaradaraysto dulumaatun mugdiyaal bay noqon doonaan yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda riwaayaad kale itaquu dulma fa ina dulma dulumaatu yowma alqiyaama oo qiyaamadu mugdiyaal badan ayay noqonayaan waqaal waxaa kaloos nabiga yihi man dalama qofka dulma qiida shibrin taaka in leh tawaqahullah ilaah qoortiisa ayuu ku duubaa taakadii waxaana laga keenayaa taakada min sabci ardin gabadhulu yaa buu xadiidku leeyahy waxaa weeye dhulka kan aynu ku noolnahay haddii qofku taaka ku leeyahay taakadaas dhulka uu ku leeyahay toddobada samo intay uga adanta iyo toddobada arlo intay taakadaas uga toosantah intaba isagiiba marka markuu halkan oo kale degan yaho taakadaan leeyahay hawadan udhaxaysa isaga iyo cirka intay taakadiisa ku toosan tahay isagaa le korkaagaa la degaya lama yeeli karo dabayshii iyo naxariistii roobkaa uga yimaad marka markii taakadii laga qaado dhulka intay uga aadanayd oo dhan baa lala dulmay oo laga qaaday iyo samaawaadka kolka markii qofkii taaka laga qaado afar iyo toban taako oy toddobana tahay samada toddobana tahay dhulka oo intii lagu daray baa kii taakadaan dhacay koorta loo soo gelinayo kolkaa qiyaamo wuxuu imaanaya isagoo xamaalaya sadaqa allahu fii qowlihi waman yaklul ya'ti bimaa halla yowma alqiyaama qofkii dagar galoo waxaaleeya wixii u haleeyey isagoo xamaalaya oo dushiya luqunta ku sida ayuu qiyaamada la iman doonaa man dalama qofka dulna ee baceeqaada kiida shibrin taaka in la eg fawaqahu waxaa ugu duuba allaahu allahu weyne baa shibrigii koortiisa lagu soo duubaya lagana soo duubaya min sabci araadi dhulyaal toddobaan waqaal waxaa kaloo seeba yiri in allaha eebbaweyne la yumli waa u korta lidaalim kan wax dulminaya laguma degdege eebba waa u kaadiya faidaa goortase uu akhada eebba qabto hu daalimkii lam yuflithu eeba ma fakiyo wax eeba qabto fakan karaay ma jiro ina basa rabbika la shadiidu tuujinta eebba uu ku tuujiyo dib dambe lagu arki maayo in allaaha eebba weyne layimli waa u kortaa lidaalim qofka gar daran bal inuu toobad keeno madlamada iyo xaqdaradu galay uu nago ayaa qadar loo kaadinaya hadduu intaa ku tagana idaa goortow akhadahu eebba daalimkii qabto lam yuflithu ma fakiyo sidaa marka xadiidkuu nabiga u sheegay ayuu aayadaana nabiga daliishaday uma ka gadaalu qara'a nabiga wuxuu akriyey wakadaalika aayadan fii suurati hud bay ku jirtaa wakadaalika akhdu rabbik intee golaa laga sheekeeyey qowmu nuux baa laga sheekeeyey ka gadaalna qowmu huud reer caad baa laga ka gadaalna qowmu saalix reer samuud ayaa laga sheekeeyey markaasaa luud iyo ibraahim qoradii loo diray laga sheekeeyey markaasaa muusa laga sheekeeyey reer madiina iyo shucayb baa laga sheekeeyey qool la arkaba qisadooda markii la tibtiray ayaa waxaa lagu gabagabeeyey qisada in la xaqay oo nag laga dhigay markaa wakadaalika taasaa la tilmaamoo la yidhi kadaalika sidaas laguu soo sheegay fii haadihi suura ayaa akhdu rabbika rabbiga qabashadiisu noqotay idaa goorta uu akhada eebba qabanayo alquraa degmooyinka wahiya iyadoo degmada waalimatun gardaran haddayan gardarhayn la qaban maayo haddaad maqashid waxbaa la halaagay irjaal baa dhacay gariir baa dhacay duufaan iyo dabaylo iyo masiibaa dhacday haddaad maqashid dulmibaa sababay oo meesha ka dhacay idan qur-aankaba haddaad akridid marka la sheegaayo halaag horta dulmi baa ka horeeyo sidaan oo kale wakadaalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalimatun wakam qasamnaa min qaryatin kaanat daalimatan watilka alquraa ahlaknaahum lamaa walamuu goormaa la halaagay goortay dulmiyeen ka gadaal baa la halaagay wakadaalika sidaa laguu sheegayba akhdu rabbika rabbigaa tuujintiisa ma juujintiisii noqotay idaa akhada goortu eebba ma juujinaayo alqura degmooyinka wahiya iyadoo degmada haalimatun gardaran wamaa kunnaa muhliki lqura ilaa waahluhaa daalimuun degma aan halaagnay ma jirto ilaa haddaan halaagnay dadkeeda ayaa galabsaday oo dulmiya gardarra weliba kolka dulmiga ay sameeyaan sameeyaanba halaagu iman maayo waa loo jeer dhaafayo abaar baa loo kaadinaya rusul baa loo diraaya waa la wacdinayo waa la waaninaya markay tamarudaan oy fallaagoodaan oy gafka xalaalaystaan oy soo laaban waayaan subaxaasa cagab cagafta la marina wahiya daalimatun iyadoo gardaran ina akhdahu reebaweyne qabashadii lidaalimiin dulmi falowyaalka uu qabto aliimun qabashadaasi mid la xaw badano shadiidun daran ontabariya taaqad lahayni waa qaal waxaa kaloos nabiga yihi wataqi dacwata almadluum xadiidkan waa dheeraa sheikha maxalu shaahidkii unbuu ka soo qabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal buu diray saxaabigii reer madiina ansaariga aclamu lummati bilxalaali waalxaraam ummadatan nabigeedii ka gadaan xalaal iyo xaraam macadninka yaqaanaa ma jirin aclamu lummati bilxalaali waalxaraam mucaadi ibnu jabal buwa ah. ninkaas mucaad ibnu jabal la yihaah baa nabigu diray calayhi salaatu wasalaam yeman baa loo diray markii la dirayay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam labuu isugu daray ikhtibaar uu imtixaan ka qaaday dacwadana siday u kala habaysantao loo kala horumarinayo wuu ratibay imtixaanka markuu ka qaadayay wuxuu yihi inaka taatii qowman ahla kitaabin xadiidka bilowgiisii macaad waxay u tegi doontaa dad ahlu kitaaba kolka dad wasaniyiina ah oo caama ah oon ma ahe dad towraad wax ka yaqaan injiilna wax ka yaqaan waxna garaysid inaka taatii qowman ahla kitaabin fa maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waanii rasuulu diinta umuuraheedii oo dhan mar keliyaad a ku dul furine horta bal shahaada ugu yiri shahaada hadday diidaan din dambe iyo mufaawado iyo tafaahum dambe lalaba yeel xaajo waa dhammaan tawxiidkii bay diideen hadday tawxiidka kaayaan fainhum adaacuuka lidaalik tawxiidka markay kaa qaataana salaada ku iji faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaatin fii kulli yowmin waleyla salaada hadday diidaan wixii kale la soo qaadi maayo iyadii bay yeeleen fainhum adaacuuka lidaalik faaclimhum ana allaha qad farada calayhim sadaqatan tuukhadu min agniyaaihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim sakadii u sheeg hadday sakadii ogolaadaanna wa iyaaka wa karaa'ima amwaali hataad tidhaahdo neefkii lagu guuraayey ilmaha loo dhaaminayo ama kii loo lisaayey ama kii buura ahminkaa nafta loo sheegayee lalahaa roobka hadduu jilaalka dheeraado kan ilmaha lagu barbixiyo haweydiininkaas neefkaan buuran ilmaha lagu barbixina nafta loo sheega ka irmaankaa ka ur kale berri dhala kan lagu guura siga hayeenkaa bislaaday hayeeli iyagiina maxaa laga diiday walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakhidihi neef dhinto intuu waa waayeeloobay dhutinaayo geesihi ka jajabe tuugoo gafuur cad lagama yeelaayo kaas neef iyagaba ay naceen durwaadile lama raba kaas khayr lumuuri awsatuha iyagii walaa tayamamu lkhabiida markaad wax bixinaysid intaad xoolihii dhexmar isha waxay qabatay ka wareegato midaad ka noogto waxba ahayn inaad soo qabata ha yeeli taasna lagaa yeeli sidaasaa markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiibuu u rasibay ka gadaal wuxuu yihi maxaad wax ku xukumi doontaa in carada laka qadaa dadka waa ku iman doonaa adigii baa meesha oday ka ah markii lagu keena gar maxaad yeeli doonta markaasuu yaxkumu bikitaabillah qur-aanku dibadda ka yaqaan maxaay ilaah qur-aankiisaan ku xukumaayo fain lam tajidna haddaadan gartaa lagu keenay xukunkeedii qur-aanka ka helin maxaad yeeli doontaa fabisunati rasuulillah xadiidka nabigan dadka ku kala bixinay fain lam tajid haddaadan xadiidkii ka helinna maxaad yeeli doontaa ajtahidu walaa aaluhu gabood fali maaye muslimkana war idin maaye kacis dira dhihi maaye wax dadaalaya u markaan aayad ku cad waayo midda ugu soo dhow dartaan la ii keenay aayadda iyo sunnada u soo dhow un baan ku soo qabanaya nabiga raalli buu noqday xabadkuu ka taabtay alxamdu lilaahi aladii wafaqa rasuuli rasuulilah calaa maa yurdi illaaha rasuulka rasuulkii uu diray waa ilaa raalligeliyuu waafajiyey intaa imtixaankii iyo waxay ahayd dacwada ratibideedii kolkaasaa mucaad waxaa lagu yiri markay dacwada kuu timaado wataqi dacwata almadluum qofka banaanka lagu soo dulmay ee lasoo dhacee lasoo luufluufiyey kaas alla tuugmadiisii iska ilaali waxaa weeye dadka markay isdulmaan nuurkaana isku qabtaan iskuna dacatiyaan adiga xaakimkaa lagu imaanayo adiga xaakimkaa unsur akhaaka daaliman aw madluuman haddaad kii la dulmayna xaqiisii u celiso kii wax dulmayna aada dulmiguu ku socday ka qabato labadiiba uga gaartay sooma midkaana dulmigii xaqdarra uu ku socday aada garbaduub uga qabatay kana qaadkii laga wadaad u naqday unsur akhaaka daaliman aw madluuman ee haddaadkii dibadda lagu soo dulmay adigana maxkamadii ku dulmisid maxaa imanay xaggee aadayaa kaas ilaah u gacmo dhiganayo ilaah markuu u dhawaaqana maxaa imanay waa la baaba-ayo markaa maxaad waxaa lagala taliyey qof la dulmay yuusan anigee baa ii soo gudbin haddii kale waa la baaba-ayo wataqi ka dhowrsa mucaad dacwata almadluum ka la dulmay alla tuugmadiisa inuusan ku inkaarin mar hadduu ku inkaaro fainahu madluumkii ama fainahu ina alamra washaana arrinka waxaawey laysa inuusan ahayn baynahaa kan la dulmay tuugmadiisa iyo wa bayna allah eebbaweyne dhexdooda xijaabun xayndaab iyo gantoob male dacwaduu midkaan la dulmay tuugayay ilaahay toos ugu tegi ilaahna waa ajiibaya allah wax qabanaya marka waa la baaba-aya iska ilaalita wataqi iska ilaali dacwata almadluum ka la dulmay alla tuugmadiisa fa inahu arrinka waxaa wey laysa inuusan ahayn baynahaa dacwadii madluumka wa bayna allah eebbaweyne dhexdood xijaabun xayndaaf iyo derbi u dhexeeya lama wahuwa un dulmi dulmigii noocyaalkiisa athalaahatu ee saddexda ahay hiya saddexdii waxaa weeye kow dulmu lcabdi adjoonkii oo dulmo lirabbihi rabbigiis oo dulmo kolkasoo waayad qur-aana kuma iman wamaa dalamuuna walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ilaahba addoommadii yihi nama ayaan dulmin halkaana waxaan dulmu lcabdi lirabbi ayaa laga hadlaya addoommadu markay eebba khilaafaan oy caasiyaan dulmiga ay galeen alla dhib ma gaarow daacada iyo wanaagay sameeyeenna eebba dheef kama hele ma gaaraan wa ilaa addoonku markuu eebba caasinayo wax lama harin nacyi colaad buu muujiyey dulmul cabdi addoonkii dulmintiisii uu lirabbihii dulmo wadaalika kaasna yakuunu wuxuu ahaadaa bilkufri gaalnimo bihi billah eebba weyna lagu kufriyo tacaalaa korahaye qala subxaana eebba wuxuu yihi waalkaafiruun hum aldaalimuun alxamdu lilah hadduusan eebba oran wadaalimuuna hum alkaafiruun marka kaafir dhammaantii waa daalim laakiin daalim dhammaantii kaafir maa oo dulmi aan kufri gaarsiisnayn ayaa iman kara oo markaad qof la dagaalamaysid dulmi haasaasoo kale ah waa dulmi laakiin ma aha kufri idan wahaalimuuna hum alkaafiruun inta daalimiinta waa gaalo maaha waxaa laga yaabaa qofkii inuu daalim yahay laakiin uusan gaal ahayn marse hadduu gaal yahay daalim waa yahay waalkaafiruun inta xaqa diiday hum iyaga ayaa awaalimuun kuwa gardarana waa yaakuun waxaa kaloos noqda dulmigu addoonka eebba dulminayo bishirki shirki sababtii buu noqon karayaayo waa marka addoonka u eebbiya uunkii wadaajinayo fii cibaadati wayakuun dulmigii wuxuu noqda bishirki wadaajin fii cibaadatihi eebbaweyne caabudidiisa gudaheed uu la wadaajiyo tacaala korahaye bian yasrifa waa inuu addoonkii iilo bacda cibaadaatihi eebbaweyne caabudidiisa qaarkeed watacaalaa eebba korhaya ilaa kayrihi kayr illaahi uu ilow oo haddii aan ilaah kayrkii loo tukan karin loo soomi karin loo xajin karin sako loo bixin karin haddana baryadii iyo cabsidii iyo rajihii iyo qoobkii iyo tuugmadii iyo khushuucii tawbad keenidii eebbay ku gaaryihin lagama wadaago ilaa kayrihi eebba weyne qaala subxaana eebbaweyne wuxuu yihi ina shirka wadaajintii eebbiya uunkii wax la wadaajiyo la dulmun gardarro wey cadiimun weyn laba waxa weeye dulmu lcabdi addoonka dulmintiisa uu ligayri isaga kayrkiiso min cibaadillah eebbaweyne addoomihiisaa inuu dulmiyo dadka un keliya meehe wa naflaha iyo unka kale inuu dulmo wey wadaalika arrinka siday u dhacaysana biaadiyatihim uunkii dhibidoodii wey fii acraadihim nasabkooda lagu dhibo aw abdaanihim jirkooda la dhibo aw amwaalihim xoolahooda la dhibo bikayri xaqin jid la-aantii lagu dhibo qaala nabiyullah eebaweyne nabigii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye man qof ay kaanad ahaatay cindahu agtiisa madlamatun gardarro qofka qaba liakhiihi walaalkiina uu gardarrada leeyahay min cirdihi sharaftiisii aw min shayin wax kale falyataxalalhu ha ka xalaal weydiiyo minhu walaalkiisa alyowma maanta oo adduunka la joogo qabla an yakuuna dinaaru intan dinaar walaa dirhamu usan midna noqono in kaana lahu ka wax dulmay hadduu u ahaado camalun camal saalixun wanaagsan ukhida minhu waxaa laga qaadaa biqadri madlamaati inta dulmi uu galay in la camalkiisii suubana laga qaadaa oo la siiya kii u dulmay wain lam yakun hadduusan u ahaan lahu isaga xasanaatu wanaagyaalna ukhida waxaa la qaadaa min sayi-aati saaxibihi saaxibkiisa xumayaalkiisii baa la qaada oo faxumila la kor saara aleyhi korkii xadiidku yaa buu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam rawfuraxiimu ummaddu u naxariis badan yahay wuxuu leeyahay labadii adduunyada xaq iyo gardarro kala gasha waxay ku kala baxaan baa badan waxaad dhihi karta walaalowi cafi waa uu ku cafinay haddii kale u xariisto wax ka siinaysa riyaalladaada shilimadaada waxaasaad wax ka siinaysaa laakiin aakhira markii la tago garti allah gacanta ku haya labadiinni kulmi kari maysaan waxaad adduunka haysatayna ma haysatid waxaad ku raalli gelin lahayd hadaad beesa siin lahayd amaad bilcaliyo gabar siin lahayd waxunuu kaaga raalli noqdo waxba maalinkaa gacantaada kuma jiraan laqad ji'tumuuna furaadaa kamaa khalaqnaakum awala mara waa la qaawan yahay waa la fara madow yahay maxaad ku xaqbaxaysa waxaad ku xaqbixi camalkaagii saalix ahaa baa dadkaa dulmisay loo qaybinayo dadkaa dulmisay camalkaagii samaabaa loo qaybinaya haddii camalkaagu badnaa ama dulmigaad gashay uu yaraa oo dadkiina kaa fulaan adna wax ku haraan marti baa tahay waa fiicanta laakiin yaa weyle camalkaagii waa yaraa suubanaa gafkaad gashayna waa badnaa waxaagii haddii la boobay adigii wax kuma harin xisaabaa lagu yeeshay haddana oodadaad dulmisay aa weli haddana jooga meeshi see la yeelayo wanaag lagaa qaadana male xumahoodii baa la qaadaya kuwaa dulmisay inta aada u geysatay in la eg oo xumaana yaa dembigoodii laga qaadaya adaa lagu dul saaraya marka yaa tura kolka dembigaagii iyo xumahaagii iyo kii ummadda kale intaas korkaaga laga badiyoor meel kuufayow jiri xaggee lagu geyna ma jannada lagu geyna waxaas maa jannatagaba wasadaqa allaahu fii qowlihi balaa man kasaba sayi'atan wa axaatat bihi khati'atuhu fa ulaa'ika asxaabu nnaar hum fiiha khaaliduun kol hadday xumaantii dhan walba kaa koobto ood jid xiranto oo meel kuu faydan jirin dembigaad gashay iyo kii ummadda lagaaga soo wareejiyey falaa man kasaba sayi-atan bihi khatiatuhu fa ulaa'ika asxaabu nnaar ay galaan keliya ma-e eh, hum fiihaa khaaliduun markaasaa nabigeena la talinaya oo leeyahay wixii gardariyo gaf galayow maanta waxbaa gacantaada ku jire qofkaad gaf dar gaf iyo gardarre ka gashay maanta ka xalaal noqo man kaanad qofkay ahaatay uu agtiisa madlamatun gardarro liakhiihi walaalkii uu leeyahay min cirdihi sharaftiisiibuu wax u dhimay aw min shayin wax kale falyataxalalu ha ka xalaal weydiiyo minuu isaga xaggiisa alyawma maanta qabla anlaa yakuuna diinaar intaan la beesa beelin walaa dirham qalin fidiya dahab aan labadaba la beelin oo in kaana hadduu u ahaado lahu kis wax dulmay daalimkii camalun hadduu ahaado saalixun suuban ukhida waa la qaadaya minhu camalkiisii suubana biqadri madlamatihi gafkuu galay in la-eg baa laga qaadaya wain kaana wain lam yakun hadduusan u ahaan lahu isagii xasanaatun wanaag ukhida waxaa la qaadaya min sayi-aati saaxibihi saaxibkii xumayaalkiisii baa wax laga qaadayo faxumila kolkaas sayi calayhi korkiisa lagu raraa wa qaal wuxuu nabiga yidhi man iqtataca qofka goosta xaqa mri'in ruux xaqa mri'in qof xaqiisa muslimiin eeba uu hogaansamay biyamiinihi dhaartiisa beenta ah ku goosta faqad wacadhaba awjaba allaahu eebba weyne inuu u waajibiyey lahu isaga annaara buu waajibiyey waxarama eebbaweyne waa xarimay calayhi korkiisa aljanna ayuu ka xarimay faqaala rajulun ninbaa yidhi wain kaana ma hadduu yahayna yasiiran waxyaal yaa rasuulallah alla rasuulkiisiiyow faqaala rasuulkii wuxuu yidhi wain kaana wuxuu dhaarta beentaa ku qaatay haba noqdo kadiiban laan min araakin abaya rumayba noqdo waqaal waxaa kaloos nabiga yihi alayhi korkiisa asalaatu naxariisii wasalaam nabadgelyo ha ahaatee lan yasaala almu'minu qof mu'mina kamajuulo fii fusxatin faascanimo gudaheed min diinihi xagga diintiisa maa lam yusib hadduusan asiibin daman xaraaman waxaa weeye wixii gafa edgas oo dhan weli ma aadan jid xirmin waxbaa kuu banaan fasax baad leedahay haddaadan dhiig xaraama daadinin laakiin markaad dhiig xaraama daadiso waa kuu dhamaatay dhiig xaraama markaad daadiso waa kuu dhammaatay waxaa nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu yihi awalu maa yuqda yowma alqiyaamati addimaa marka eebba addoommada kala bixinayo garta la naqaayo hortooda dhiigga ayaa la bixinayo awalu maa yuqdaa yowma alqiyaamati addimaan diidyaalkii xaqdarrada lagu daadiyey baa wax eebba ka garnooqa qiyaamad u horeysa waxaa imaanay kii dhiiggiisa la daadiyey oo nabarka aada moodo maanta in lagu dhufto afka kaahayoo dhiiggiisii boodayo waxaa imaanay markaasu yaa rabbi is'al limaa qatalanii siibaa dacwadiisii sheeganaya ilaahw kana idee bal wuxuu igu dilay weydii fa fi lkitaabi alcasiiz qur-aanka kariimka waxaa ku soo aroortay fii suurati nisaa waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaauhu jahanamu khaalidan fiiha faqadiba allaahu calayhi walacanahu waacada lahu cadaaban cadiim sasama fajazaauhu midkaas mu'minka uu kas dilay khada hadduu ku jiro waa ka duwany wamaa kaana limu'minin an yaktula mu'minan ilaa khata'an daf inaad ku disid nabaduun diintii baa oga baabuurkaa kaaga bakaday ama adigoo wax ganganaya ugaari waxa aad midaadan u jeedin wax yeeshay ama dharbaaxaad ku dhufatay dharbaaxadiimeedi khada weeye waxaasoo dhan wamaa kaana limu'minin an yaktula mu'minan ilaa khata'an laakiin khadicii ka imo waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu wacada lahu cadan cadiim intaana laysugu daray cabdillaahi bni cabaas wuxuu qaba inuu gaaloobay wuxuuna ka faa'idaystay khaalidan suuratunisana madiinay kusoo degtay kolka suuraddaanoo madiina kusoo degtay iyo kelimatu khaalidan naar gaalun baa ku waara idan muslim kibir iyo maag lagu dilo wax sahlan maa xadiidkiina waa ka lan yazaala almu'minu mu'minka ma zuulo fii fusxatin wasacnimo gudaheed min diinihi diintiisa xaggeeda wasacnimuu uga sugan yahay ma jid xirna xiriiri ma qabo maa lam yusib hadduusan asiibin daman dhiig xaraaman dhiig xaraama ah hadduusan daadinin wa qaala waxaa kaloos nabiga yidhi kullu lmuslimi muslim dhammaantii cala almuslimi muslimka kale korkii xaraamun waxaa ka reeban damuhu dhiiggiisii inuu daadiyo wa maaluhu xoolihiisii inuu qaato wa cirduhu saraftiisii inuu meel uga dhaco ka kubsada gabdhiiyo haweenka amuu biiliqayso maal amuu asagiiba dilo faxaraamun kaasna waa dulmigii labaad saddex waxaa wey dulmulcabdi addoonkii dulmintiisa uu linafsihi dulmiyo isagii baa isdulmiyey wadaalika sida nafta uu ku dulmiyaana bitadsiyatiha naftiisii duugideedii wa talwiifiha naftii dharoobideedii wuxuu ku duugas ku dharoobay biaathaari anwaaci duni dembiyaal noocyaalkood raadkood beentii iyo canti iyo dhiigi iyo dilki iyo xaqiridii waxaasuu naftiisii ku wasakheeyey oosku dhexduugay wuxuu noqday markaasna qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha qofka naftiisa dembiyaal ku dhex duuga wuu hoogay wadaalika bitadsiyatiha nafti duugideeda qarinteeda watalwiifiha wasakhaynteeda biaahaari anwaaci dunuub dembiyaal noocyaalkood daadkeed uu nafsi ku wasakheeyo ku duugo iyo waljaraa'i jafafiyaal iyo wasayaal xumaanyaal kana mida min macaasillah eebbaweyne caasintiisii iyo wa rasuulihi rasuulka caasintiisii qaala tacaala eebba wuxuu yidhi wama dalamuuna hadday addoommaha dulmiga samaynayeen aniga eebba dulmigay sameeyeen ina soo gaarin kumana dhibtoonin ma tadararna bimadlamatihim dulmigoodii kuma anan dhibtoon walaakin ha yeeshee kaanuu waxay noqdeen anfusahum nafafyaalkooda ayay yadlimuuna dulmeen ogafkay galeen wixii ka dhasha hadduu ciqaab adduun noqdo ama cadaab aakhiro noqdo iyagii baa lagu qaadaya idan iyagaa isdulmay aniga eebba-ase ima soo gaarin dulmigoodii walaakin ha yeeshee kaanuu waxay noqdeen yadlimuun kuwa dulma anfusahum nafafyaalkooda fa murtakibu lkabiira dafka weyn midka kora ee samayna min alifmi dembi waalfawaaxishi ceeba huwa kaas waalimun wuxuu dulmay binafsihi naftiisii idcaradahaa naftiisii wuxuu u bandhigay limaa kii u yuusir doortay fiiha nafta gudaheeda uu u doorto min alkhubsi xumaa waalulmati gardaraa kolkaa fa tusbix waxay naftii noqotay bihi dulmigaa sababtiisii ahlan mid u qalanta lilacnatillaah eebbaweyne raxmadiisoo laga fogaado mid u qalanta iyo walbu'di dheeraan minhu eebba laga dheeraado taxala kolaag ba'al xasad anwaacdii aynu sheegnay dulmigii baynu ka baxay laba xasadkiibu alxasadkiina dhegeysa hal xasadu xasadnimuhu dembi eebba lagu caasiyo kow kanuu ahaa arkibu walxasadku yaa sameeyey ibliis yuu ku sameeyey aadam haddii la yiri xadkaana loo sujuudo wuu yihi waa xasad intuu xasday wuu yihi see ugu sujuuda idan xasadku khayr male almuslimu qofka muslima laa yaxsad ma xasda muslim walaa yakuunu lxasdu xasadnimana ma noqoto khuluqan dabeeco lahu muslimka u dabeecada walaa wasfan tilmaan ma noqoto fiihi muslimka gudihiisa lagu tilmaano maadaama inta uu qofka muslima daa'imayo yuxibu inuu yahay mid jecel alkhayra wanaagii buu liljamiic addoomaha idaylkood u jecel yahay oo wa khayrkii buu dooraayo calaa nafsihi naftiisa intuu ka dooro ayuu muslimka kala siiyaa fiihi muslimka gudihiisa idilxasdu waxaa xasadnimo la yihaa munaafi xasadnimo wuxuu diidan yahay lidayni labada aan soo sheegnay oo ah khayr jacaylka ayuu iyo isaaro dadkii kale waxa loo dooro yu anfiya alkhuluqay labadaa dabeecad alkariimay ee wanaagsan ahna bilkhayr wanaaggii oo unkii lala jeclaadiyo walisaari doori bihi fi lkhayri khayrka khayrka loo dooro oo naftaada intaad dib dhigtid ad muslimiinta waxaad wanaag haysid heli kartid haban kartid ku hormarisid waalmuslimu qofka muslima yubkid muslimkii uga caroodaa khuluqan xasad xasadka dabeecadiisii ugu caroodaa fayabqutu waa guhaadaa muslimka calayhi xasadka markuu maqlo wuu guhaada maxaa jira liana alxasda waxaa xasad la yihaah ictiraadun faragelin bawey calaa qismatillah eebbaweyne qaybihii addoommadiisa wax u qaybiyey baa la farageliyey oo maxaa kani iga xoole badan yahay iga cilmi badan yahay iga qurux badan yahay iga caruur badan yahay ilaah siiyey adigana kuu diida ama kugu yareeyey idan xasannimadii intii la moodayey ka weynaatay waxay noqotay maamul ebo la farageliyey liana alcasda xasadnimada ictiraadun faragelin wey calaa qismatillah eebba weyne suu wax u qaybiyey baa la farageliyey fadlahu deeqda eebbe iyo dheeraadkiisii uu bayna khalqihi addoommadiisa dhexdooda u qaybiyey ayaa la farageliyey oo qofkan xaasidkaa ah, intaan addoonku xasdaayaba la gaarin alla ayuu farageliyey qaala tacaala eeba wuxuu yihi am yaxsuduuna ma waxay yahuud xasdayaan annaasa dadka calaamaa barwaaqa korkeed bay ku xasdayaan aataahumullahu eebba dad siiyey min fadlihi deeqda ka mida nebiyaashii hore ee nebi maxamed ka horreeyey baa banu israa'iil u badnaan jiri markaasaa nebi maxamed xarab laga markaasay yidhaahdeen maxamed nabi maaha war maxaa ku tidhaahdeen low kaana nebiyan hadday nebinimadiisu run tahay la kaana mina annaga yahuudu noqon laha idi alambiyaau mina nebiyaashii hore annagay ahaayeen inuusan nabi ahayn maxaa lagu garanaya inuusan annaga ahayn waa xasadnimo markaasaa eeba yidhi ooso niman idinkahayn eeba nabi kama dhiga haddiise intaasoo nabi aada ahayde oo boqol iyo labaatan iyo inta la sheegay waa nebiyaal la yidhi ee tirada badan haddee idinku ahaayeen asi carab waaba afar keliya afartii baa diidaysaan miya am yaxsuduuna yahuud ma waxxaastayaan annaasa carab calaama nabinimo korkeed bay ku xastaayaan aataahumullah eebba uu siiye min fadlihi eebba weyne deeqdiisa waqaala tacaala eebba wuxuu yihi ahum yaqsimuun tana qurayshtii naftoodii baa loo yimi kolkii eeba nebi maxamed nabi ka dhigay ayay yidhaahdeen wiilkan yare agoonka ee saboolkan waxba gacanta ku haysaa faqiirka marka laleeyahay nabi ha laga dhigo odayaasha hadeerba jaziir carabiya hogaamisa weliid ibn lmugiiro maka jooga oo reer maka u ladan oo wiilashiisii toddobiyo toban yihiin xoolihiisana barya beer laysku duwilayaa ma nabi laga dhig haddaanse quraysh la siinayn nabinimada reer thaqiif daaif nimanka degan curwa bnu mascuud athaqafiy ninkan maa laga dhigo lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim tanaa ka horeysa markaasaa eeba yiri oo awoodda ayaasi iyagay nabinimada ku qaybinayaan ahum yaqsimuuna raxmata rabbi naxariistii eebba uu qaybinayey miyo ayaga inta loo dhiibay qaybiyaa la yidhi maxaa ka galay markaasaa eebba yidhi nabinimadu waa darajo weyn oo wax eebba bixiya ugu sarraysa raashinkoodi iyo biyihii yaaba lagu aamini waayey bashar oo aniga eebba ah ayaa noloshooda qaybiyo baadkiiyo biyaha siiya marka ma inta baadiyo biyo lagu aamini waayey bay rabaa inay rasuul caleema saara madaxweyney moodayo wixii beenbeenta la samayn jiray marka ninkaan saas maaha ahum iyaga miya yaqsimuuna qaybinaya raxmata rabbika rabbigaa naxariis qaybin maya naxnu anaga eeba ayaa qasamnaa qaybina baynahum dhexdooda maciishatahum noloshooda baadiyo biyo iyo arsaaqday cunayaan fi lxayaati nolol gudaheed addunyaa hoosaysa wa rafacna waa kormarinay bacdahum qaarkood fowqa bacdin qaarka kale korkii darajaatin waanu kala kormarinay liyatakida inuu yeesho bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale shukriyan mid la adeegsado oo midka laban waa la ag tuban yahay maantao dhan kabihiisaa laysku duwaaya waa la ag joogaa idan midkaa ladanee wax loo dhiibay ayaa kuwii kale wax la sahlay oo la adeegsada looga yeelay taasna nolosha adduunka yaaba sida ku socota oo haddii cayr siman la yahay oo makhluuqa dhammaantii sabool yahay faqiira waa la haddii labnaan laga siman yahayna wax maamula ma socdeen ciidankana xoogaha loo dhiibo kana hafala marooyo markii midkan la fala madoobeeyo kana waxoogaa loo dhiibo kan xoogii adeeg buu u baahan yahay kana joornaatuu u baahan yahay marka kana bishii kasa qaato kana guriga fiiqo oo raashinkii ha kariyo kolka nolosha iyo socodka adduunyaday socotaa saas haddayn saas dhixinna adduunyada ma socoteen ama waa la wada baabi'i lahaa oo baahi iyo faqiirnimo iyo macaluul baa dadka dhammayn lahayd ama labnaan iyo kibir baa dadkii dhammayn lahaa kolkaasaa eebba yiri warafacna waa koryeelay bacdahum qaarkooda fowqa bacdin qaarka kale ka kor ayaan darajaatin u kala koryeelno waxaa lagu siman yahay male iyo takhida inuu yeesho bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale sukhriyan mid la adeegsado walxasadu qismaan xasadkii laba qayboodu awaluhuma labada qaybood midka hore an yatamana almar-u qof waa inuu ku reeyo zawaala nicma nicmadii juulide min maalin hadday xoolahay aw cilmin hadday aqoonahay aw jaahin hadday qiimi ahay aw suldaanin hadday awoodahay inay nicmadaa baaba-duu rabaa can hayrihi isaga kayrkiisa ay ka baaba oo xagga yaataa marka litaxsala lahu isaga inuu yeelo wixii isaga inuu yeesuu raba kolka wax alla waxaan addoomaha haystaan oo dhan inta addoomahan laga qaado in lagu wareejiyo yuu raba kaasi waa qeyb wathaanihimaa labada qeybtii labaad wahwa sharuhuma tasii qaab daran wey an yatamana xaasidkii inuu jeclaysto zawaala anicma barwaaqa inay ka zuusho can gayrihi isaga keyrkii inay ka suusho waxa waxaysan la waayo walow lam taxsal yayba u xasilin lahu isaga walam yadfar biha usan kuba liibaanini marka isaga waxaa dhiba wax waxaysta wax caafimaad qaba wax laban wax shaqayna halahaasaa dhiba in la wada fare madoobaado lahoogo labo saanuu rabaa kan kii kalese wuxuu rabaa inta makhluuqa waxay haystaan laga wareejiyo isaga lagu wareejiyo labadaa qaybood qeyb saddexaad baa jirta oo u muuqaal eg laakiin aan lamid ahay waa maxay inaad aragto qof aada u ladan maxaa ladaantii ka mida qof maal ka bata haddana deeqsinimaa loogu daray oo maalkiisii xalaasha ahaa muslimka ku anfacay masaajiddii dhisaay dadka masaakiinta u gargaaraya xajinaya deeq bixinaya ayaad aragtay madaxaad dilgisay waxaa tidhi ilaahw kan waxaad siisay wax lamidaysid sidii yeela aan yeela marka waxaad rabtay wixiisa ma ah waxaad ogaatay inay buluugta iyo babuuxdo wasalullahi min fadli markaasaa tidhi ilaahw waxaad ninkan siisay wax lamida maa isiisid wax walba agtaada yaalaan anigana siduu yeela yeel muslimkaan anfaca khayrkaan camile xibda magaceeda la yida ama waxaad aragtay mid caalima cilmigiisii ku camal falaya ummadda baraya laa xasada fitnatayn awal baan soo marnay kolkaasaati ilaahu sida ninkan aad wax u bartay maa wax ii bartid siduu muslimka u anfacay ana aanu anface taasi qibdaa la yiha xasad maa sheikhaa kuu sheegay walaysa ma aha min alxasdi xasadnimo ka mid ma aha aliqtibaad wax kamasho wahwa waxaa weye tamanaa xusuuli nicma nicmo inay gacantiisa gasho ayuu rabaa nicmadaasna maxay la mid tahay mithla nicmati hayrihi isaga kayrkii nicmadii la siiyey min cilmin hadday tahay aqoon aw maalin hadday xoolo tahay aw salaaxi xaalin xaal wanaagsanaaday hadday tahay waxa ninkan la siiyey wax lamida ah in la siiyo yuu rabaa biduuni tamanii zawaaliha nicmadii duulideedii isagoon tamaninay can hayrihi ay ka zuusho taasna biqowlihi hadalkii nabiga ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi laa xasada majarasha ma jirto ilaa fitnatayn laba arrimoodba in laysku majarto ma ahaane wax kale oo laysku majarto adduunka ma yaal alawalu labada mid ka hore rajulu aataahu allaahu eebba weyne siiyey maalan xoolo oo fasallatahu eebba uu ku diray calaa halakatihi maalkii halaagidiisa filxaqi xaqii lagu halaago wathaanii rajulun ka labaad nin wey aataahu allaahu eebba weyne siiyey alxikma cilmi naafica oo fa huwa isagii yaqdi wuxuu xukumaya bihaa cilmigii naaficaha ayuu dadkii ku xukumaya wa yucalimuha dadkiibuu baraya waalmuraadu ula jeedada bilxikma xikmad loola muraadayo hunaa meeshaan alqur'aanu alkariim qur-aanka wanaaga badan wa sunnatu nabawiy sunnadii nabiga xadiidkii wey waalxasadu xasadnimo biqismayhi labadiisii qaybood muxaramun labadaba mid la xarimay wey taxriiman xarimid qadciyan la gooyey oo ma banaana liaxadin qofna uma banaana an yaxsuda inuu qof xasdo axadan qof kale qaala tacaala eebba wuxuu yihi am yaxsuduuna ma waxay xasdayaan annaasa yahuud ama banuu israa'iil carab bay xasdayaan halaama nicmo korkeed bay ku xasdayaan aataahum eebba uu siiye carab allaahu ilaah oo min fadlihi deeqdii eebba waqaal eebba waxaa kaloo yidhi xasadan xasad mimu min cinda anfusihim iyaga hagtooda ka timid waqa wuxuu kaloo eebba yidhi magangalkii wey wa min shari xaasidin kawa xasda shartiisaan eebbow kaa magangalay idaa xasada markuu xasad ka samaynayo fadamuullah eebba weyne haydaarintii tacaalaa korahaye bihaada alkhuluqi dabeecadan uu haydaariyey adamiimi xun muqtadin wuxuu keenayaa taxriimahu eebba weyne xarimidiisa lahu lilkhuluqi damiin oo xasadnimadia u xarimay wanahyuhu eebba weyne reebidiisa canhu khuluqan xun ee xasadka uu reebay waqaal waxaa kaloo yidhi rasuulullah eebba weyne rasuulka sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye laa tabaaqabuu ha isu caroonina walaa taxaasaduu hana isxasdina walaa tadaabaruu dhabarka ha isu jeedinina walaa taqaatacuu ha isgoynina wakunuu noqda cibaadallah yaa cibaadallah eebbaweyne addoomihiisiiyow ikhwaanan walaala noqda oo falaa yaxilu xalaal maaha limuslimin qof muslima an yahjura inuu ka aamuso akhaahu walaalkiisa muslimka fowqa halaatin saddex maalmood inka badan maalintay dhibaatada dhex martay waa loo cudur daaray maalinta ku-xigtaasna sanaayana waa loo cudur daaray maalintaas saddexaad wixii waa dhammaadeen intaas ka badan intaad walaac qaadid inaad xumaantii sanad wadid uuraysatid maxaa lagu falaa wacaas falaa yaxilu xalaal maaha limuslimin qof muslima ayahjura inuu ka aamuso akhaahu walaalkiisa muslima fowqa halaatin saddex beri inka badan inuu ka aamuso wey dabcan waxay ku kala aamusayaanna waxadin inuu noqdo wey amaa wax aakhira hadduu noqdo oo qofkan walaalka ah salaadii tukaad ka weysa warshigaarka iska dhaaf baad ka weysa xantiiyo beentii khamrada dhaaf baad ka weysa kaa haddaad goyso xaq baadu leedahay laakiin waxaan ahayn noocaas haj ku kala goyna saddex maalmood baa fasaxa wixii ka dambeeya lama ogola waqaal waxaa kaloos nabiga yihi iyaakum idinka ummaddaa iyo waxaan u kala digayaa walxasada waxaa xasad la yiha waxaadna ogaataan fa ina alxasada xasadnimada yakul xasadnimadii waxay cuntaa alxasanaad wanaagyaalkiibay gubaysaa kamaa taakulu naaru dabkasuu u cuno alxababa qoryaha ama qoryaha qadar bay u adkaystaane awil cushba cawska durba dab haddii caws lagu shubo ran buu odhanaya saasaa xasadkuna camalka suban u guba waalmuslimu qofka muslima in khadara hadduu ku dhibco lahu muslimkii khaadirulxasad xasadnimo hadday qalbigiisa ku dhibcdo bixukmi bashariyatihi basharnimadiisa xukunkeed xaday waxasadnimaa qalbigiisa qalow ku yira wacadami xismatihi inuusan ilaashanayn hadday xasadnimo qalbigiisa ugu tifiqdo qaawamahu waa la dagaalama bidafcihi xasadnimadii erinteeda min nafsi uu ka eriyow oo kolkay naftiga shaydaanka waswaas kugu bilaabaan oo ummad waxaad ku tusaan kolkay waxaa ku yimaadaanba acuudu billaahi ka hortag lana dagaalan waxaas allaa siiyey anigaan laygama qaadin waa meesha shuuciga uu ka bilaabi jiray ummadaha marka laysku gubaayo nin shaqaystay oo daaloo cidihii ka baxeen aqalu ku baaba-os ku dhisay konton sano baa mid faqiiroo ma shaqaystaa seegseeg iyo sursurana yaa la ag joojinaya waxaa la leeyahay sagaal bilood baad ku wada dhalateena aqalkan xagu ka keena isagoo qaawan buu dhashay adigana adigoo qaawan baa dalay wadankana wayninka dhexeeya kolka aqalka intaan dhirirleen iyo baabuurtan iyo beerahan xaguu ka keenay kolka dabaalkan miila wuu shaqaysa ama ma shaqaysanin waxay noqotay marka dadkii markii layska horjeediyo oo qofkii dadaalay ma mashaqaysan laga horjeediyo horta na iyo cadaawad baa abuurmaysa kolkaa kii waxaysa waxaad moodaysaa adiga inuu kaa qaato cadaawada markay abuurantana maxaa dhacay markii dambe in kiina laga qaada wuxuu hayay kana wax lama siinin hanti wadaag baa leeyihi kolka kii haystayna waa laga qaaday kii saboolkaana waxba lama siinin idan kolka ummadii kulligeed xayrnimaa loo bixiyey markii dambena tilaabaa la qaadi waayo waa la dumay waa la aguugay dhulkaa qofka muslima in khadara lahu hadduu u soo dhaxo qalbigiisa khaadirun xasad xasad dhibicdiisa bixukmi bashariyatii inuu bashar yahay xukunkeed waxadami cismatii inuusan gaf ka dhowrsanayn fahwamahu waa ka hortaga bidafcihi xasadkii burintiisa min nafsihi uu ka buriyo wa karaahiyatihi naciddiisa lahu xasadkii uu naco xataa laa yasiira yuusan xasadkii noqonin haddii u haman wuxuu ku walbahaaro falyadfacu casiimatan qasad lahu isaga u qasada oo fayaquul wuxuu yihahdaa bimuujibihi siduu isaga waajibinayo haw yacmal siduu camal falayo oo fayahlig uu markaasi halaagsamo wain axjabahu shayu shay baa ku yaabgeliyey marka quruxdiisiiyo ficnaantiisa in axjabahu hadduu muslimkii yaabgeliyo ashayu shay hadduu yaabgeliyana qaala wuxuu yihaa maashaa allah waxaan inuu sidaan fiican noqdo ilaahaa doonay laa quwata kuwa wax lagu wanaajiyaa ma jiro ilaa billah eebba weyne wuxuu wanaajiye maahaane kuwa wax lagu wanaajiyo lama hayo wabidaalika sidaa daraaddeed laa yu-ahir saamayn maayo xasadkii fiihi muslimka gudihiisa saamayn maayo oo waa nabadgelaya kolka marka qalbigaaga uu ku soo dhacaba adigana ka hortag lana dagaalan wallaahu aclam